بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب إنتان إيه، درس جان بلابين درس حالي قيبت أبدا بيسي وأفرك سفيان الثوري رحمة الله عليه uu yiri kunti utiitu fahma alqur'aan falamma qabiltu surrata sulibtuhu waxaa la isiiyey markaygii hore qur'aanka fahamkiisaa la isiiyey laakiin markaan kiishadii xooluhu ay ku jireen aan aqbalayn baa la iga qaaday fahmu lqur'aan hadalkaas sheekh ibnu cuthaymiin raxmatullaahi calayhi markuu sharxayo waxa uu leeyahay arrintaasi waxay tusaysaa taxaruska iyo iska ilaalinta ay dadkii aimatu salaf salafu saalix aimadoodii inay iska ilaalin jireen min cataaya suldaan ninka suldaanka ah ama madaxda madaxweynaha ah waxyaalaha uu bixiyo way iska ilaalin jireen xawlaha uu bixiyo maxaa yeele waxay odhan jireen buu yidhi yaquuluun innahum laa yuctuunanaa ilaa liyashtaruu diinanaa bidunyaahum waxa ay xoolaha noo siinayaan waxa weeyaan waxay doonayaan in ay diinkeennii nooga gataan adduunyadoodii ay nooga iibsadaan sidaa darteed baysan u aqbali jirin cillad kalena wuu sheegayo waxaa dhici karta buu leeyahay inta badan dadka madaxda ahaa xoolaha ay helaan in aysan yacni xalaal ku wada helin oo xoog iyo maaragtay e, waxyaalo badan ay ku soo qaataan iyo dadku raalli ka ahayn ay ka helaan laakiin waxa weeye maadaama ay arrintaa ka carari jireen wuxuu leeyahay sheekhu haddii marka maalkaasi uu yahay maal nasiiha ah oo madaxda aysan wax khiyaano ah ama xaaraama ayan ka keenin isla markaana aynan xoolahaas u bixinaynin dadkan inay diinkoodii ka iibsadaanoo culimmadan culamo usuu intay noqdaan fatwo baatil ay u fatwoodaan oo diinkoodii inay gataanna aysan u samaynaynin wax dhiba male in laga qaato xoolaha haddaad adoon weydiisanin oy ku siiyaan dhib male buu leeyahay wuxuu leeyahay ama idaa kaanat amwaalu sulطaani nasiiha hadday tahay suldaanka xoolihiisu wax nasiihoo xaaraam iyo hishi iyo balaayo aysan ku jirin walam yakun yaqbalu alhadiyata minhu liyabiica diinahu biha uusan uga aqbalaynin hadiyadan ninkan caalimka ihi diinkiis inuu ku gato wuxuu leeyahay faqad qaala nabiyu sal اllahu nabiga wuxuu ku yiri Umar ibn Khattab ma jaa'aka min hadha al-mal wa anta ghayru mushrif wala sa'ilu fakhudh wama la fala fala tutbi'hu nafsaka wuxuu leeyahay wixii ku yimaado oo xoolahan aad hesho oo dadka madaxda xagooda ama maalna ku yimaado wa anta ghayru mushrif abaan u hanqal taageen siiyo qof baa ku siiyey ama madax ha noqdo ama qayrkii ha noqdo adaan waxba talbinin walaa saa'iluhu adaan weydiisanin baa qof xoolo ku siiyey fakuudku qaado waad ka qaadanaysaa nebigaa odhanaya calayhi salaatu wasalaam cumar uu ku yidhi hadalkaas wamaa laa shaygaas oo adiga aad weydiisanayso oo sidaan aan ahayn falaa tutbichu nafsaka wax adiga aad ha weydiisanin ha raadinin naftaada ha dabagelinin saas buu leeyay isla markaa sufyaan athawri raxmatullaahi calayhi wuxuu ahaa aad iyo aad yacni waxa weeyaan isaga oo sidaas uga cararayo haddana in maalka dadka muslimiinta weliba dadka ahlucilmiga xoolaha ay kasbaan wuu ku tirtirsiin jiray in xoolaha la kasbo tariikh xalaala lagu kasbo tijaaro iyo sanaaco iyo kasab iyo camal wanaagsan inuu qofku la yimaado waa ku tirtirsiin jiray isagoo saahid ah oo waric ah oo aad isku ilaaliyo haddana wuxuu aad ugu boorin jiray kasabka dadka in la kasbo marka tarjamadiisa marka laga sheekeeyo sufyaan thawri wuxuu dhihi jiray hadalladiisii ka mid ahaa oo mucalliqeennana uu noo qorayo kaana almaalu fii maa madaa yukrahu wa ama alyawma fa huwa tursu lmu'mini markii hore dadkeennii hore buu yidhi a'immadeennii hore maalka way karaahsan jireen oo xoolo inay kasbaan iyo adduunka inuu mashquuliyo aada iskaga ilaalin jirin laakiin maanta wuxuu yidhi xoolaha in la kasbaahi waa gaashaanka qofka mu'minka ah oo xumaantoo dhan iyo sharta uu kaga gaashaanto inuu qofku xoolaha kasbo waa la rabaa oo wej xalaala uu ku kasbo inuu marka xoolaha kasbaxo iskaga ilaalinaya inuu khayrka u baahdo in barinta markii dhibka uu ka bato oo baahida iyo faqriga uu asiibo diinkiisi si sahlan nin kale danaysta ah uu kaga gato oo maaragtay fataawo iyo dhibaatada ay gaarsiiso shaydaan uu ka faa'iidaysto oo diidaya wuxuu dhihi jiray man kaana fii yadihi min haadihi shay-un falyuslixu war qofkii xoolo ilaahay gacantiisa ou geliyo ha hagaajiyo xoolahaas ha ilaaliyo oo ariiq xalaalan ha ku kasbo ariiq xalaalan ha ku bixiyo maxaa yeelay fainahu zamaanu wakhtigaanu joogno waa zaman in ixtaaja qofka hadduu baahdo kaana wala maa yubdiluhu diinahu waxa ugu horeeyo ou bixinayo kaana walu maa yubdiluhu waxa uu bixinayo oo asaga dhaafayahay kan ugu horeeyahay wuxuu noqonayaa diinahu buu noqonayaa haddii hadduu baahdo oo dhibaato ay ku dhacdaahi waxa waa diinkiisiibuu xoolahan ku iibsanaya marka qofka xoolaha hayo ha ilaaliyo ha dhowro buuyi ninbaa wuxuu arkay ninbaa wuxuu arkay sufyaan thawri oo xoolo kasbayo oo danaaniir iyo xoolo hayuu yidhi markaasuu wuxuu ku yidhi tumsiku haadihi danaaniir diinaarkana waa dahabkii wey waxaanaad haysataa miya buu yidhi sufyaan thawriyo markaa sufyaan canaantiyu ku yidhi uskut naga aamus buu yidhi falowlaa haadihi latamandala bina ulaa'ika almuluuk haddaanan xoolahan anagu kasban lahayn boqorrada waxay naga dhigan lahaayeen istiraasho yacni kitaamba oo gacanta la marmarsado camal bay naga dhigan lahaayeen marka waxaan iskaga ilaalinno waxa waaye aanan istiraashonala kaga dhiganin kasabka aan xoolaheenna kasbannay marka arintan markuu leeyahay falama qabiltu sura wa min baab alwaraci watawaaduc ayuu u jeedaa weyaan wailaa in xoolaha in la kasbo oo qofku weliba diinka sheeganayo ama umada wax barayo dadka inuu ka kaaftoomo waa shay maaragtay dhiima wey inaada dadka u baahanin oo qofka asagu shiikha ahe ummadda wax baraya caalimka ah inuu wax kasbado waa la rabaa imaamu lbukhaari fii saxiixihi markuu soo uruurinayo waad ogtihiin ganacsado ahaa nin ganacsadoba ahaan jiray xoolihiisi ninbuu intuu u dhiibay oo mudaaraba la galo war ku shaqay wixii ka soo baxana noo qaybi faa'iidada asagana wuxuu bilaabay inuu kitaabka jamciyo oo waxa uu keenay wahaakada a'immadu ma aynan ahaan jirin dad dadka u baahda mar walbaba laakiin waagaan dambaa waxaa laga dhigay culummadii waxay iska noqdeen mindiilkii uu sheegahayay maaragtay sufyaan thawri ayuu noqdeen istiraashadii camal ay noqdeen ilaa ay dhahaan soomaalida ay gaarsiiyeen yidhaahdeen wadaad abaar joogo injir lagama qabto saxaabada wuxuu u malaynayaa in qurbaan loo wado laleeyahy kaale xoogaa soo cun in taasoo kale u maleeya marka lama rabo qofku inuu waxaa la rabaa asagu inuu mujtamac wax la rabaa intuu kasbado inuu mujtamac wax ayaa la rabaa weyaan ee wadaadka mar walbaba inuu baahan yahay sax ma aha weyaan inuu asagu shaqaysto ummaddana wax asagaa laga dooni weyaan qaala musanifku wuxuu leeyahay raximahu allah fastamsik raximaka allah fastamsik qabso weli waxaan ku dhex jirnay ikhlaaskii ikhlaasu niyati lilah ayaanu ku dhex jirnay fastamsik qabso oo ku dheg raximaka allahu tacaala allihii sarreeyey ha kuu naxariistee ardayahu bilcurwati alwufqaa bilcurwati xarigii alwufqaa ee lagu kalsoonaa qabso oo ku dheg alcaasimati yacni xariggaasoo ilaalinayo min haadihi shawaa'ib qasaskan kaa ilaalinayo cilmigaadu waxa qasayo oo dheehayo dhexgelayo kaa ilaalinayay xariggaa qabsa buu leeyahay waa kee marka xariggaasi wuxuu leeyahay bian takuuna inaad ahaato weeye ardayo aalib alcilmiga maca badli ljuhdi fi likhlaasi markii aad maca badli ljuhdi yani dadaalkaaga bixintiisii aad bixiso fi likhlaasi ikhlaaskii oo cibaadadii ilaahay aad u barax tirto ikhlaasu niya adoo ku dadaalaya bixinteedii haddana waa inaad ahaato shadiid alkhawfi yacni takuunudaasi isimkeeda ayaa shadiid alkhawfida noqonayo maca badli ljuhdi fi likhlaasina waa isku jumla muctarida meesha soo gashay wey takuunuda isimkeedii waa anta wey bian takuuna adiga inaad ahaato waa damiir mustatira meesha ku jiro shadiid alkhawfina waa khabarkeedii wey mid cabsidiisu ay badan tahay inaad noqoto oo maxaad ka baqi min nawaaqidihi nawaaqid ikhlaas ikhlaaska waxa buriyo in uu qofka cabsidiisu ay ku badato yoona ikhlaaskaadu burin inuu ku dadaalo inaad noqotid baa la rabaa buun cadiima aliftiqaari baahidiisu oo allah u baahan yahayna miday weyn tahay inuu noqdo inaad noqoto عظيم الافتقار باهدي سنمي وين تهينا نقطه والالتجاء إليه الله أول عسكبة أول آذو سبحانه نزهنايه إن أي مارك الالتجاء والافتقار إلى الله عز وجل باهدا إلى إلهي مر والبو أباهنتهي إستغمر والبو كتير سنتهي أيال لغار ربابه سلا إنا نقطه يعني markaad rabbigaaga ku xiran tahay ikhlaaskaadina aad ku dadaasho Allah subhanahu wa ta'ala waa ku gacan qabanaya wuuna ka ilaalini waxyaalaha niyadaada qasay ikhlaaskaada dhaawacayo dhan buu ka ilaalinaya ويؤثر وحل سو غوريا عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى سفيان الثوري waxaa laga soo guuriya Allahu naxariiste qowluhu hadalkiisi ayaa laga soo guuriya qowluhu waa nabi faa'il fi yu'tharu maxaa laga soo guuriyaa maa caalajtu shayan ashadda calaya min niyatii hadalkaasaa laga soo guuri maa caalajtu ay ma jtahadtu shayan shay kuma aanan dadaalin shaygaasoo ashadda darnaasho badan calaya aniga igu darnaasho badan min niyatii niyadayda iga darnaasho badan yacnii niyadayda hadba markii aan camal inaan qabto damcada oo ay niyadii meel kala aado waxaan kula dadaalay inaan ku soo celiyo khadkii inaan ku soo celiyo ayuu oranaya marka aad iyo aad in laisku ilaaliyo in laisku ilaaliyo ayay arintaasi tusaysaa weeyaan isilaalin aad iyo aad ah ay yaani oo amalkaaga ilaahay aad u baraxtirto tirto laana qofka ikhlaas oo yaani eh, la yimaado qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala camalkiisa u barax waxaad ogtihiin adduunkana ilaahay waa ilaaliyaa oo balaayo dhan buu ka ilaaliyaa aakharana ilaahay subxaana wa waa ilaaliyaa oo cadaabkiisii xumidiisuu ka ilaaliya shaydaanku adduunka ilaahay kaa ilaaliya shaydaanku waad ogtihiin markuu ilaahay hortii ka dhaartay oo yidhi ummaddoo dhan baan baadiyeynayaa yacni fabicizatika la ugliyannahum ajmaciin dhammaantood baan baadiyeyna markuu yidhi qolow soo reebuu yidhi ilaa cibaadaka minhum almukhlasiina dadka ahlu ikhlaaska ah shaydaan ma taabto wuu soo reebay weeyaan ikhlaasku marka waa badbaado weyn shaydaanka ilaahay kaaga badbaadin shiikhu marka wuxuu leeyahay shay niyadayda iiga daran oo aan ku dadaalaysaa u xakamayn lahaa maba isoo marinba taasaa iigu darneed buu leeyahay marka waxaa la rabaa qofka niyadiisa iyo maaragtay ikhlaaskiisa inuu u barax tiro arrintaasuu dadka ku boorinaya weye wa can cumara bni darrin annahu qaala liwaalidihi yaa abii ما لك إذا وعدت الناس أخذهم البكاء وإذا, وعظه وإذا وعظهم غيرك لا يكون عمر عمر عمر ابن درء وحل جوري قال أنه قال إنه يري لوالده أبيه أو درء إنه كيري يا أبي أبها يو يعني در ابن عبد الله بن زرارة بالي هذا ذرية أبها يو ويل كبا ويدين أبيه سويدين يعني maa laka xaalkaagu waa sidee buu yidhi aabu idaa wacadta annaasa dadka markii adiga aad wacdido akhadahum ulbukaar cabsi baa qabato waa cabsadaano way baqan oohin oohin baa qabata dheh akhadahum ulbukaaru oohin baa qabanaysa waa oynayan marka adiga dadka wacdiso waa oynayan wa idaa wacadahum hayruka adiga axdaan ahayn haddii oo wacdiyana laa yabkuuna dadku ma oynayaane maxay xaalkaaga bal iiga sheekay وعديدنا ويأويا شيخ كلام او شيخ وذاك كلمك وعدينا ما ويان ددكو فقال مكاس وحيري ذر بن عبد الله با اورنيو وحيري يا بني وينكيغو ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة laysat ma aynan ahaanin annaa'ixatu haweentii oynaysay athakla ee gablantay mila anaaixati haweentii oynaysay oo kale lamid ma aha haweentii almustajarati lasoo kiraystay lamid ma aha marka macnaha waxa weeye yacni dadkaas iyo anigu islamid ma ahin weeyaan islamid ma ahin sida ayan islamid u ahayn haweentii ilmo intay ka dhinteen gablantay oon ilmo u harin sida ay u oydo iyo haween la soo kiraystay oo la yidhi kaalay noo oy la yidhi sidays isku oohin ayan u ahayn baan aniga dadkuna u sinnayn saasuu ka wadaa wey marka yacni waxa weeye caadada ay carabtu waagaas lahaan jireen jaahiligii ayay ahayd wahaakada annagaba soomaalida qayb baa naga soo gaartay way sameeyeen dadku baroor diiq baa la yidhaha baroor diiq bay soomaalidu tiraahdaa yacni dad baa la soo kiraystaa marka say u socdaan cidii soo ziyaaranaya cidii ama ama la kireysto ama la kireen cidda markay u soo dhaweyso u sheekaysanayaan oo u farxayaan dadka raaxa markaa u badan waliba markay ay cidda u soo dhawihiin oo inta la bilaabayo oo been ah waxba ka jirin marka oohintaas ayaa la yiraahdaa النائحة المستأجرة لله وهو إن سكريس عرفت سكريس انجرين مركز أمارتين yani eh, noo ooya la dhihi jiray oohinta lagu deeqa oo maaragtay nala ooya qofkaa naga dhinta darteed marka qofkii ilmihii ay ka baaba'een ee gablantay say u ooynayso waxay qalbiga oohinteeda ka imaana tanna waa carabka keliya oohin ahoo aan meel jirin weeyaan marka sidaysan dadka u sinnayn ayaan aniga iyo dadka kaleba u sinnayn buu leeyay hadalkaa marka aad fiiriso waxaa ka muuqdo taskiyatu nafsi baa ka muuqda inuu qofku is-ammaanayo salafkeena isma ammaani jirin isma ammaani jirin marka in qofka naftiisa uu ammaanana allah wuxuu leeyahay falaa tuzakuu anfusakum huwa aclam biman ittaqa marka naftiina ha ammaanina hadalkaa laakiin daahirkiisa markaa fiiriso ammaan baa ka muuqato isagu is ammaanayo yaa ka muuqanayso laakiin sheekh ibnu cuthaymiin markuu ka hadlay wuxuu leeyahay wainamaa yuriiduuna bidalika salafku markay naftooda ammaanayaan oo kale haddayba ka suurowdo inuu ammaano wainamaa yuriiduuna bidalika arrintaas waxay ula jeedaan xafa annaasi cala ikhlaasi alniyati waalbucdi can alriyaa dadka ay ku boorinayaan oo ku tirtirsiinayaan ikhlaasu niya ilaahay in niyada loo barax tiro iyo riyaaga istutuska in laga fogaado in laga fogaado ayay arrintaasi tusaysaa laakiin wadaadkan mucalliqa ah ee gadaale tacliiq iska leh wuxuu leeyahay waalidu camar oo dar ibn cabdillaahi ibni zuraara ah wuxuuba leeyahay waa dadka irjaaga lagu tilmaami jira buu ka mid yahay oo wuxuuba ka dhigayaa yacni maaragtay nin ahlubidaca ka mid abuuba ahaa buu leeyahay saasuu hadalka hoos u qabanaya min almawsuufiina bilirjaa'i buu dhahaya kuwa lagu tilmaamay irjaaga ayuu ka mid ahaa walidaalika qaala saciid ibnu jubayrin saciid ibnu jubayr oo taabiciintii ka mid abaa wuxuu yidhi ina haada yuxdiu kula yowmin diinan wallaahi la ukalimuhu abada ninkaan barri la yidhaahdaa maalin walba diin cusub buu keenaya diin cusub buu la imaanay weligayba la hadli maayo dhihi jiray saasuu leeyahy wuxuu kaloo soo guurinayaa in dar uu salaamay ibraahim annakhaci inuu salaamay falam yarud calayhi salaamtan inuusan ka radinin maxaa yeelay liannahu kaana yara alirjaa irjaha irjaaga murji'nimada ayuu arkayey sidaa darteed buu salaamta uga goostay buu leeyay marka wadaadkaa wuxuu leeyahay marka cibaaradaa marka waxay tusaysaa dadka muntasibiinta ila albidaci waalahwaa waxa weeyaan waxay ka sheekeeyaan daacadooda iyo waxa rabbi siiyey iyo ayay ka sheekeeyaan qofka irjaaga iyo bidcada ku jiro marka isagu saasuu ka dhigi laakiin wallahu aclam sheekhu sheekh ibn cuthaymiin ma taabanin wuxuu leeyahay haddayba salafka taskiye ka dhacdo wuxuu ula jeedaa dadka inay khayrka iyo ay ku tirtirsiyaan baa loo jeeda wafaqaka allahu allah ha ku waafajiyo ardayahow lirushdika hanuunkaaga ilaahay ha ku waafajiyo aamiin allow naga aqbal yacni maarata ilaahay naga ajiibo buu leey sifadii koowaad oo ikhlaaska ahayd halkaasaan uga baxnay sifadii labaad buu hadda gelaya oo mutaabacadii ah wuxuu محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفل الأثر للمعصوم الخصلة الجامعة أرنت كل مسو الخصلة أرنك الجامعة كل منيسي لخيري الدنيا والآخرة أدون إي آخر خير كيد كل منيسي محبة الله تعالى الله سرية جعل كيس لجعل هذا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد ورسولك الله أهنا لجعل هذا أياء يعني مارك خير الدنيا آخر خسل لي أرنك كل من يوي وتحقيقها محبة يجعلك الله ورسولك سلجعليا حقيقة وحا كو حقيقين وحوي بتمحض المتابعة راعتانك الله برح تره iyo waqafwi lafari axaadiistii iyo aafaartii nebiga ka sugnaatay raaciddeedii la raacay lilmacsuum inay u sugnaatay rasuulkii la ilaaliyeyoo gofka laga dhowray la ilaaliyey yacni axaadiistaas aahaartiisii in la raaco raadkiisii la dabagalo arrintaas weeyaan marka khasladan maxabbada ihi mar haddaad tira ilaahay baan jeclahay ama rasuulkiisaan jeclahay macnaheedu waa maxay allah iyo rasuulkiisaan raacayaa weyaan waa mutaabaca la rabaa maxaa yeele camalka laba shay baa lagu aqbalaa labada shay lagu aqbalo tii koobaad waxay yidhi ikhlaasu niyati lillahi tacaala allah in niyada loo barax tiro midda labaadna waa taxqiiqu lmutaabaca in tamaxud lmutaabaca in raacitaanka nabiyllaahi muxamed loo barax tiro marka ikhlaas niyati lillah qofku muxuu kaga badbaadaa shirki wuu kaga badbaadaa hadduu yahay kiisa akbarka oo weyn iyo kiisa asqarka oo yarba oo amalka burinaya taasuu kaga badbaadaa mutaabacada muxuu kaga badbaadaa bidcooyinkuu kaga badbaadaa nabiga oo la raaco calayhi salaatu wasalaam raadkiisii oo lagu daydo waxaa lagaga badbaadaa bidac inay aad la timaadaa lagaga badbaada qaal allahu tacaala allah wuxuu yidhi sarreeye qul waxaa tidhaa nebiyulaahi moxamedow in kuntum haddii aad tihiin tuxibbuuna allaha allah kuwa jecel haddii aad tihiin haddaad rabbi jeceshihiin fattabicuunii aniga iraaca yuxbibkum allaahu allah baa idin jeclaan wayakfir lakum allah wuu idiin dhaafi dunuubakum dunuubtiinana waa idiin dhaafayaaye mar haddaad aad sheeganaysa inaad ilaahay jeceshihiin calaamada lagu ogaanayo jacaylka allah aad jeceshihiin waa mutaabacatu rasuuli sal allahu calayh waali wasalam nabiyulaahi moxamed raacitaankiisa la raaco ayaa lagu ogaadaa weeye marka arrintani sida uu shiikhu noo sheegay waxa weeye waa khasla mutaabacada khayr adduun iyo khayr aakharoo dhanba kuu uruurinayso weeyaan waa arrin kuu uruurinayso khayrka adduunka iyo midka aakharo labadaba mutaabacada uu ku helayo weeyaan arinkaas marka mutaabacada ah aayadaan u daliishaday raacitaanka maaragtay allah la raaco nabiga la raaco in laga helayo jacaylka rabbi uu ku jeclaanayo in laga helayo aayadda marka waxaa la yidhaahdaa sababka ay ku soo degtay waxay yidhaahdaan waxa weeyaan dad baa waxay yidhaahdeen ilaahay baan jecelnahay markaasaa waxa weeyaan aayaddan waxay ku tilmaamaan aayat limtixaana la yidhaahdaa waa aayat limtixaan waxaa lagu imtixaanay jacaylkiina hadduu run yahay raaca nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka nabi maxamed raacdana ilaahay baa ku jeclaanay sababta bidacdii oo dhan baad iska ilaalisay wixii bidac oo dhan baad ka joogsatay weeyaan raacitaanka nebiga iyo diinkiisa qaful athar raadkiisa la raaco waxa weeye oo wuxuu nebiyullaahi maxamed xukumaa qofka uu la yimaadaa waxa weye waxyaalaha iimaanka lagu helay ka mid tahay weeyaan falaa warabbika laa yuminuun xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum iimaanba laga heli maayo qofka ay nabilaahi maxamed aanan ka xaakim dhiganin wax alla wixii khilaaf dhexdooda dhaco markaasna aanan qalbigiisa uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta waysallimuu tasliima marka sunnada nebigana in la raaca baa la rabaa axaadiista nebiga ku boorinaysa mutaabacadiisa sunnada raaciddeeda aad bay u tiro badanta iftitaaxa nabiga calayhi salaatu wasalaam khudbooyinkiisa oo ku furfuran jiray baa ka mid وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ساسو بيجي رسولك عليه الصلاة والسلام marka raacitaanka nabiilahi maxamed la raaco waa hanuun wey aan la raacina waxa weeyaan waa muxdathaat al-umuur bid'ooyina dabagelaysa oo raaci weeyaan marka aad nabigu wuxuu yidhi calaykum bisunatii wa sunnati khulafaa'i araashidiin almahdiyiin sunnadayda qabsada saxaabadii hadyigoodina raaca khulafaa raashidiin hadyigoodii raaca tamasakuu biha wacabduu calayha binawaajidi ku dhega oo qabsada buu yidhi alimaamu awsaaci wuxuu ohan jiray calayka biaahaari min salaf yacnii waxaad laasimtaa dadkii kaa horreeyey raadkooda wain rafadaka annaasu dadka haba ku diidaan hadday rabaan aaaara min salaf dadkii kaa horreeyey inaad raacdadaada marka badbaadada waxay ku jirtaa nabiyulaahi moxamed oo la raaco calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii waxay ka diin dhigteenoo annagu aan ka diin mutaabacada waa nabigoo la raaco salawaatu wasalaamu calayh seenan ku ogaanaynaa waa hadigii saxaabada ay nooga soo guuriyeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam saasaa la rabaa marka mutaabacadaasuu sheikhu kugu tirtirsiinaya fasladaasna weliba aad ugu dheeraani waxaan arki doonaa wax badan ayuu kaa zajirinayaa ama cilmulkalaamka aaraada jadalka waxaasoo dhan ayuu kaa reebi taqwaduu kugu boorini wax badanoo khayru ku faraya waad arki doonta insha allahu tacaala marka aayaddaas u daliishaday mutaabacada nabilaahi maxamed la raaco in uu qofku ka helayo jacaylka uu allah subxaana wa tacaala jecelyahay inuu ka helayo wabiljumlati duuduub ahaan marka marka hadalka soo ururiyo فهذا أصل هذه الحلية فهذا إشارة وحلو مقانسة الإخلاص والمتابعة أرنتان أن سو شيغني أو إخلاصكي إيه متابعتي وحوليه هي وأصل هذه الحلية حلية وآداب طالب العلم لا أصل كذا أصل وحاوة الإخلاص والمتابعة in ilaahay niyada loo barax tiro iyo camalka iyo cibaadada iyo in nabi ilaahi maxamed mutaabacadii loo barax tiro isagana oo keligii la raaco marka xiliyadana waa aadaabta kitaabkeenna buu ka hadlaya asal asalka ama aadaabta dhagteeda aadaabta jamiilada ee al-aadaab al-hasana waxa asalka uu ah waa arintan waa labadaas qofkii marka aadaab xasanaho wanaagsanna mid ku dhaqmaayo ma noqonayo lanna asalkiibaba khilaafay weyaan wayaqacaani labadani ikhlaaska iyo mutaabacada iyo way dhacayaan minhaa ay min alxilyati aadaabtaa wanaagsan xaggeeda waxay kaga yaallaanay kaga dhacayaan mawqica ataaji min alxullati mawqica taajka meesha uu ku dhaco u yaalo min alxullati dharka meesha uu ka joogo yacni alxulla ahiyaabu baa la yidhahdaa waa labiska weeyaan markaa labisato dhar fiican aad gashato taajkana aad xirato yaa sarreeyo dharkii iyo taajka taajkii baa sarreeya taajka madaxa meesha ugu korraysuu saarayay meeshaas ikhlaaska iyo mutaabacada xagga aadaabta wanaagsan meesha ugu sarraysay dhacaan sida dharka taajka uga sarreeyo ayay uga sarreeyaabuu fayaa ayuha ulaabu ardaydiiye dadka diinka baranayo ulaabuulcilmi sharci baa loo jeeda cilmiga sharciga dadkii baranayo haa antum idinku haaulaa'i yaa haaulaa'i kuwanow tarabbactum waad fadhiisateen lidarsi yani darsi baad u fadhiisateen iyo tacliim inaad wax barataan wa tacallaqtum waxaad ku dhegteen oo waad qabsateen bianfasi cilqin shay lagu dhego oo la qabsadaa kan ugu qiimaha badan ugu qaalisan ayaad qabsateen oo kaa waa maxay alab alcilmi cilmiga doonistiisii maxaa yeelay isagay inay bartaanay u fariisteen wax la qabsado lagu dhagana cilmiga barashadiisa ugu nafisan ugu qaalisan weeyaan marka tarabuca asal ahaan waxaa la yidhaahdaa qofka markuu fariisto lugaha isdhaafsado fadhiga markuu fadhiyo oo labada lugood isdhaafa laha baa la yidhahdaa tarabuca sidaa ayuu sidaasaad u fadhiisateen markaasaad waxaa qabsateen shay ugu wanaagsanaayo aadaabtii yani talabulcilmihi cilmiga sharciga ahaabaa doonistiisii ayaad maaragtay aad ku dhagteen oo qabsateen mar haddaa cilmigii shayga ugu sharafta badnaa oo dalabul aad qabsateen fa uusiikum waxaan idiin dardaarmayaa ardaydiyey wa aniga naftaydana aan u dardaarmayaa bitaqwa allaahi tacaala alla ka cabsashadiisa sarreeye allah sarreeye baqidiisa laga baqo ayaan idiin dardaarmayaa fi siri si qarsoodiya rabbi looga boqo walcalaaniyati markii calan ay tahay oo mad kale ay kula joogtana inaad ilaahay ka cabsato subxaana wa tacaala marka cabsida allah iyo taqwadiisa inaysan noqonin keliya markaan masaajidda joogno ama markaan dad la joogno keliya inaysan cabsida iyadu noqonin ee markaan xataa keligeen nahay allah inuu mutalicun calaynaa yahay o nataala inaynu aragno oon ka cabsanno oo marka ay nagu bixiso wax alla wixii muxaramaad ah oo ay ama xumaan aha inuu ka tago taqwada ay kaa reebto لأن تقوى مركي علماء أي تعريفيان وحال هذا وامتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه تقوى وحال هذا وحو ربك هذا كفري أو إنا لتماده أو كرتنته الله يرسلك سأي كفري وحي الله يرسلك سأي كاربين إنا تكهر تبالي هذا alla ka cabsigu taa wey cumar ibn khataab baa nin saxaabada ka mid ah sida ubay ibnu kacbin oo kale ayuu weydiiyey oo yidhi taqwo maxaa la yidhaahdaa ii sheeg markaasaa wuxuu ubay yidhi hal salakta ariiqan daata shawkin cumaroo weligaa waddo qodax badan oo geeda iyo qodaxla weligaa ma martay buu yidhi markaasuu maryahan xaydxaytay meesha lugta dhibayaan ka dadaalay oo qodaxda iska ilaalinayay sidaas baan sameeyay markaas uu dalika taqwa alla ka cabsigu waa sidaa wax alla wixii xun inaad iska ilaaliso oo naftaada aakharadaada adduunkaada dhib soo gaarsiinayo inaad iska ilaalisid marka fi sirri yani fi xaalati sirr ina ilaahay ka baqno والعلانية وحالة العلانية marka calanka la yiraahdo ama yaani dad la joog si cadaana oo muuqatana ina ilaahay uga baqna subxaana wa tacaala baa raba marka sheikhu taqwadaasoo noo dardaarmay maadaama aalib alcilmiga uu yahay cilmi sharciya wuxuu raadinayo fa hiya marka taqwadaasi alla ka cabsigaasi alcuddatu waa silaaxaadi hubkaadii wey yani wixii aad ku diyaargaroobayso diyaargarowgaagi wey yani icdaadu silaaxa la yidhaahdaa hubkii oo diyaarsata weeye alla ka cabsiga waa hub aad u diyaarsatay adduunkan inaad shahawaadkiisa iyo waxa xun oo dhan aad kaga gudubto oo aad ku badbaado waa taa weeyaan wa hiya taqwadu waxa weeye mahbatu alfadaa'ili alfadaa'il waa jamcu fadiila fadaa'il waxaa li wixii fadli leh oo dhan meesha ay ku soo hoobtaan makaanka dhan iyo wanaag dhan meesha ku soo waa taqwo weeyaan cabsi ومتنزل المحامد أمان أو دن ماشي أي كسو دكتو مكانك أي دكتنا وتقوى إلهنا الله كعبسنا وهي مبعث القوة أود ماشي أي كتما دو أي كسو بحضنا أي كدلتنا وهو تقوى إله قوة وقفت ذلك يمركم ربه سكبغ سبحانه وتعالى ومعراج السمو saraynta oo qofka uu kor noqdana jaranjaradii uu fuuli lahaa iyo salaamku fuuli lahaa weeyaan alla ka cabsiga xayl kullama ilaahi uu ka baqo kullama uu kor noqdo qofka kor noqonaya warabitu midka xirawi midka xirayawi الوثيق ولبا موثوق به أهل كلسون يحي حرقيسا على القلوب لا بها حره قلوب تحريه عن الفتن fitnada midka ka xirayo waa taqwadii weeyaan marka rabbigaaga ka baqdo waxa weeyaan waxa weeye wixii fitan ah oo dhan ayay qalbigaada taqwada ka xiraysaa alla tacabsiga ku diiday fitnada oo dhan weeyaan mar haddii arrinku sidaa yahay falaa tufarritu yani ha ka gaabinina taqwadii alla tacabsiga dad ardayha ka gaabinina alla tacabsiga meel weyn ha idinkaga yaalo taqwada meel weyn ha idinkaga taalo weeyaan falaa tufarritu ha ku gabad fallinina baa leeyahay marka qofku markuu rabbigiisa ka baqo fikradan waxa weeyaan musannifka taqwada umbu dadka ku boorinaya alla ka cabsiga alla ka cabsiga ku boorinaya taqwada waxa dadku yihiin qofka taqiga ilaahay ka baqo adduunka wax badan buu ilaahay siiya tan koobaad waxa weeye wuxuu siiya qofka muttaqiga ah rabbigiisa ka baqa alfurqaan bayna alhaq wal baatil haqi baatilka lagu kala cadeynaya wa ni'ma weeye يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا حتى ربي إنك عبستان الله محب يلي فرقان بين الحق والباطل حق باطل قالوا كلا تسي فرقان بين الضار والنافع وحا نفع عليه وحا قدب يالبو كلا ساري فرقان بين الطاعة والمعصية طاعة إلهي معصيه سالبو كلا ساري فرقان بين أولياء الله وأعداء الله dadka awliyada ilaahay iyo kuwa cadowga Allah ah ayaa lagu kala saari waxa ku garanayso waa taqwadaasi iyo alkaafsigaasi weeyaan waxa ku garanayso waa taawi in tattaqullaha yaj'al lakum furqana waliba yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum ilaahay dunuubtiinni buu dhaafay idin asturaya weeyaan marka furqan ayuu ilaahay siiyaa wuxuu siiyaa Allah qofka taqiga ihi إريري كستمرك وقالوا مخرج با إلهي أفرا قفك تقي مخرج بو أفرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا إلهي مخرج ما لو كبح صدق أيوسيا ويرزقه من حيث لا يحتسب meel uusan filayn ilaahay waa ka irsaaqaa risqigaas ama ha noqdo raashinkii la cunayay ama cilmigii ha noqdo ama maaragtay iimaankii iyo ziyaadatu taqwa ha noqoto waxaasoo dhan risqi buu ilaahay siiyaa min xayu laa yaxtasib meel uusan filayn baa ilahay waxaa uga keenaa weya wuxuu ku helaa qofka taqiga ihi ilaahay arrinkiisao dhan buu u sahlaa oo u fududeeya waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusraa arrinkiisa oo dhanba mid fudud ayuu rabbi uga dhigaa wuxuu allah dhigaa dunuubta ugu dhaafaa waman yattaqi illaaha yukaffir canhu sayi'aatihi wayucdim lahu ajra intuba suuratu talaaqi aayaadkaas dhan ay ku jiraan markii aayadda suuratul anfaal ku jirta laga reebo waa aayaddii hore ay ayuha aladiina aamanu tattaqullaha suuratu talaaq saddexdaas aayadood dhan ay ku jiraan marka taqwadaasu sheikhu kuu dardaarmay waa silaaxaada aad cadowga iskaga dhicin lahayd waa meesha aad fadiilada iyo ajriga weyn ku heli lahayd waa meesha ilaahay agtiisa taskiya iyo maxaamid iyo ammaan aad ku heli lahayd waa meesha aad quwo taacada iyo maaragtay dalabul cilmiga aad awood ugu yeelan lahayd waa meesha aad ku kor noqon lahayd waa meesha fitnada dhan lagaaga xiri lahaa arrintaasoo dhan buu kaadaray marka taqwadu ma sahlana meel weyn ayay maartay ay taala weey marka qofku mar kastaba inuu ilaahay ka baqo ayaa la rabaa talib ilmiga ah wuxuu sheekhu yiri marka kun ala jadati salaf salihin kun ahaw ardayuhu ala jadati salaf salafki as ee wanaagsanaa wadadiisi korkeeda wadada bartamaheeda korkeeda mid ku sugan noqo يعني دينعنا ha uga bayrin la yamin wala shimal عنوانه kaaga dhig يعني saasu fiir kun ala jadati salaf salih salaf salih ya leeyada wa al-qurun al-mufaddala qurunti أو نبي الله محمد أماني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم تتكاسى لإلهة سلف الصالح سلف الصالح تتكاسى لإلهة مركز تتكاس wadadoodii laazim bartamaheeda ku taagnow jaadadan xalaa soo sheegna soomaaha aljaadatu wasatu ariiqa layidhaahdaa wasat ariiqi wadada wasadkeedii bartamaheeda inaadan dhinacna uga leexanin baa la rabaa waddaday salafu saalix ay mareen raac oo mid ku sugan noqon weeyaan markaasuu shiikhu wuxuu yidhi kun ahaw ardayahu salafiyan nin salaf loo nisbeeye noqo aduu salaf ma tihid yadan waa taqaanaan ya nisba la yidhahda soo maha ya nisba la yidhahda macnaheedu waa abtirsi wey hadda qabiilka kore a ka timid adiga laguma yidhahdo odaygii aad ka soo farcanteen oo halka aad ka timid adi laguma yidhaahdo laakiin waa laguu nisbayna waa ku abtirsanaysa marka salafu saalix mid ku abtirsado salafkii noqo weeyaan saasaa loo jeeda ee adigaa salafa ma aha adu salaf ma tihid dadkii dambaad khalafka ku jirta yaan dadkii dambe dadka dambaad ku jirta inkastoo khalafka loo isticmaalo hadda loo isticmaalo ahlu sunnuhu isticmaalaan qofkii yaani khilaafo manhajkii salaf saalix wuxuu noqonayaa xataa fi lquruun اluula haba noolaadee waa khalaf ah, ama waa salaf saalix uu noqonaya saasaa leeyahay kii khilaafo dhanba ma soo gelayo salaf saalix weeye ah. akhiru zamaanka qofka yimaado oo sunnadii nabiga iyo dariiqadii salafka ku taagan waxaa la leeyahay fulan waa salafi baa la dhahaya hadda dad waxaa arkaysaa lafdiga salafi la dagaalamaya salaf salaf in la sheegto oo qofku yidhaahda anigu salafi baan ahay inuu yidhaahdo wuu la dagaalamaya wuu noo keeni doonaa aar aad u qiimo badan oo imaam dahabi a'imadii uu ka soo guurinaya daaru oo kale uu ka soo guurinayo yuu noo keeni doonaan arki doona insha allahu tacala marka waa alintisaab ila salaf saalix ma ahan adiga inaad maaragtay eh, anaa salafa ma dhahaysid laakiin waxaan ku abtirsanayaa saxaabadii iyo taabiciintii atbaacu taabiciin wixii diin u ahaa baan ku raacay macnaheedu waa sidaa weeyaan salafi baan markaa leedahay walidaalika sheekh alislaam ibnu taymiya markuu ka warramayo intisaabkan loo nisbo sheegto salafka wuxuu leeyahay laa cayba calaa man adhara salaf wax ceeboo ku jira ma laha qofka inuu madhab salaf uu sheegto laa cayba calaa man adhara madhab salaf madhab salaf inaad sheegato inaad raacday wax ceebo ku jira lama arko wactazaa bihi wantasab wantasaba ilayh oo ku abtirsado oo yidhaahda anigu salafi baan ahay oo salafu saalixaan ku abtirsanaya inuu yidhaahdo wax dhiba ma bal yajibu qabuulu dalika minhu buu leeyay in laga aqbalabaa bal rabaa ama waajiba buu leeyay maxaa yeelay sababta wuxuu leeyahay fa ina madhab asalafi laa yakuunu ilaa xaqa madhabka salafi saalix dariiqadii ay mareen madhab waa waddadii ay mareen wey waddadaasi maba noqdaba ilaa xaq mooye xaq buu noqdaa laakiin maanta waxaad arkaysaa in badan oo madhabu salaf khilaafsan ayaa salafiyan ay dhahay oo been ah kadib ah ninka dhiigga muslimka xalaashaday laysa bisalafi ma aha ninka muslimiinta kutal iyo jamaaca iyo kooxa kooxa u sameeyey oo tafaraaruq muslimiinta ka sameeyey laysa bisalafi inuu u nisba sheegta been wey laanna ilaahay baaba ka digay saxaabadana tafaruqa ma ogolaan jirin in aad ummadda takiiriso oo iska gaalaysiiso bighayr xaqin xaq la'aan aad umada ku gaal qofka ku gaalaysiiyana laysa bisalafiyin salafi lama dhihi karo ma aha salafi marka salafiyow waa kuma waa kii salafu saalix ridwaanullaahi calayhim oo saxaabadii iyo taabiciintii atbaacu taabiciin waddadoodii maray oo diinkoodii ku dhaqmay kaasaa salafi la yidhaah marka wuxuu yiri kun ahaw salafiyan mid salaf loo nisbeeyo ku abtirsado ala jaadati wadadi cadayd oo bartamaheedana ku sugan jaadadaas waa kee tariiq salaf jaadada waa wadadi mid ku sugan noqo wadadaas waa tariiq salaf salafki as ee wanaagsanaa saxaabada tabi'iinta atba'u tabi'iin waman tabi'ahum bi ihsan ila yawm ila qiyaama laga gaaro dadkii raacay min asxaabati saxaabadii ah radia allahu canhum ilaahay ka raadi noqdeen iyo faman bacdahum dadkii ka dambeeyey fiiri sheikhu uu tirinaya faman bacdahum saxaabada dadkii ka dambeeyey oo minman dad ka mid ah qafa aharahum raadkoodii raacay saxaabada raadkoodii raacay maxay ku raaceen fii jamiici abwaabi diin diinka albaabadiisa ama baababkiisa baababka ay leeyihin oo dhan dhammaanteed ku raacay weeye min altawxiidi tawxiidkii ah waalcibaadaati cibaadooyinkii ah wa naxwihaa oo mucaamalaadkii ah naxwihaa mucaamalaadkaa loo jeeda iyo wixii la mid ah qofka ku raacay salafu saalix saxaabadii iyo taabiciintii iyo dadkii ka dambeeyey ilaa qiyaami saaca hadduu yimaado laakiin uu dariiqii saxaabada towxiidkooda siday yacni towxiidkii nabiyulaahi moxamed ay ka soo qaadeen uu ku raaco ummad badan baa towxiidkii ku khilaaftay min baab aliimaan khawaarij baa ku khilaaftay muctazila waxay ku khilaafeen masaa'il badan jahmiya ku khilaaftay raafida ku khilaafeen masaa'il fara badan ayay masaa'il iimaan masaa'il shaa'ika oo umada badan ay ku simbirrixdeen weeye tawxiidku waa lasu khilaafay cibaadaadkii kuwa badana laisku khilaafay oo waxaan cibaado ahayn bidaca sida suufiyada iyo waxyaalo badan ay cibaado dadka uga dhigeen aan cibaado ahayn nebiga ka sugnaanin mucaamalaadkii baa lagu khilaafay oo maaragtay ribadii la banaysto la xeelaysto iyo qishigii la sameeyo iyo beec buyuucdii la khiyaano iyo wixii lamid ah qish waxaasoo dhan waa lagu khilaafay marka cid alle cidii tawxiidka nebi moxamed iyo saxaabadiisii ku raacday cibaadaadkii ku raacday mucaamalaadkii ku raacdo kaas ayaa qofka badbaadaya oo salafu saalix u naska sheegtay saxda ah waa kaa weeyaan marka raac oo ariiqada ku raac salafu saalix mutamayizan adiga oo ka soocmayo yani ku soocmayo mutamayizan xaala kownika mutamayizan adiguna aad tahay mid soocmayo oo dadka kale kaga soocmayo biiltizaami aaaari rasuuli illaahi sal allahu calayh waali wasalam nabiyulaahi muxamed rasuulkii alla ah aahaartiisii oo sunnadiisii ah laasimideedii aad laasimto mid ku soocmay aad tahay dadka kale waxaad kaga soocan tahay aahaartii nabi maxamed oo ka tego sunnadii loo jeeday baad raacday dhinacan ugama aadan leexan iyo wa tawdiifi sunani sunnooyinka oo nabiga ka sugnaaday ku dhegistooda wadiifa ka dhigashadeedii wey wadiifa yani shaqaad ka dhigatay waad aqbashay waad ku dhegtay waad qabsatay wey waanad ku dhaqantay baa loo jeeda calaa nafsika naftaadaad wadiifo uga dhigtay naftaadaad ku dhaqday weyaan markii naftaada aad ku dhaqdo sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa salafu saalix mid raacay noqonaysaa wey marka mutamayizan adigoo ah mid soocmayo biiltizaami aaaari rasuuli illahi sal alay wasalam rasuulka sunnadiisa laasimideeda iyo ku dhegisteeda mid ku socmo aad tahay وتوظيف السنن سندي كدقن كيدي مد كسوعما آتاي على نفسك نفتا كدقيسو وترك الجدال ضابطي كتغيستيدي مد كتغي آتاي المراء يعني وحوي الجدال ضد با لو جيدا اي والمراء ضدي ضدنا walkhawdi dhexdabaalasho oo dhex gasho fii cilmi lkalaami cilmulkalaamka oo mantiqii iyo falsafadii iyo maaragtay ilaahiyaadkoo laga hadlo inuu qofku ka tago ka tegisteeda iyo wamaa yajlibu alaahaam waxa dembi soo jiido oo dhan wayasuddu reebayo can sharci sharcigan kaa hor istaagayo kaa ka tagto naftaada yani maaragtay mid ku shaqo uga dhigan noqo sidaas u jeedaa weeyaan halka marka sheekhu wuxuu nagula dardaarmaya inaan dariiqii salaf saalix raacno ayaana la kula dardaarmaya dariiqii salaf saalix inaan raacno hadday caqiida tahay iyo tawxiid iyo iimaan hadday tahay cibaadaadkii hadday tahay mucaamalaadkii dhinac walbaba noloshahadoo dhan inaad raacda baa la rabaa sunnada nebiga inaad ku dhaqanta buu sheikuna amraya inaan marka intaa markuuna amray kadib iyo haddana waxaan nawaaqidka ah dhibka u keenayo arrimaha sunnadii raacitaankeedii salafinimadaadi kaa hor istaagayo ayuu kuu tilmaamay oo yidhi dooda iyo muranka iyo cilmulkalaamka oo la dhex galo iyo wax alla wixii dembi kuu soo jiido ama sharcigii ku dhaqankiisii kaa hor istaagaya ka leexo oo ka tag weeyaan iskaga fogow weeyaan marka cilmulkalaamka waxaa la yidhaahdaa aslan waxyaalaha hadda tafalsufka liila falsafada iyo oo waxaan jirin maantana laga sheekeynayo ama diinta ilaahiyaadka iska dhexgalo waxaa la yidhaahdaa waa caqliga oo laga hormariyo nusuusta weya taqdiimu alcaqli cala nusuusi ama mucaaradatu alcaqli cala nusuusi weyaan caqliga in lagaga hortago oo la yidhaha nusuusta lagu diido waa taa weeyaan nusuusta in looga hortago ayaa la yidhaahdaa cilmulkalaamka kaasaa loo yaqaanaa cilmukalaamka sidaasaa la yidhahda caqligaaga inaad nusuusta ka hormariso maxaa la rabaa caqligaagu inuu taabic nusuusta u noqda baa la rabaa lanna caqliga saxda ah oo toosan iyo nusuustu isma khilaafsana ahlu bidaca laakiin waxay qabaan caqligii hormariyaan oo waxay leeyihiin wixii caqligu u waafaqo ayaa diinun aqbalaynaa yani sidaasay dhahay sidaasay yidhaahdeen caqligu marka cuquusha ilaahay baa kala duwan iskuma imaan karto cuquushu way kala duwan tahay caqligee la raaca dadku isku caqli ma aha isku garaad ma aha kii ilaahay markaa ka tagto oo waxyigii ahaa oo nusuusta xagga aad caqli iskuma waafaqayno iskuma waafaqayn inteena kale waxay isku waafaqi karnaa nusuusta la ku adoonsaday raacitaankeeda ayaa maarka la doonay qawaacida marka ahlu bid'a ay leeyihiin waxa weeye waxay leeyihiin min u badan tahay baabu sifaatka ilaahi iyo asmaadiisa u badan tahay saas u badan tahay waxay leeyihiin wax alla wixii sifaatka ilaahi oo yimaado saddex qaybood baa loo qaybinaya saas ahlu bid'u dhaha qawaacida sabaysteen waa ta kooaad waxay leeyihiin waxa wy qismun aqarahu lcalu qayb caqligaa sugaayo wixii caqliga sugo annagana waa sugaynaa bay leeyihin caqligaa ogol qismiga labaadna waxa wy waa qismun nafaahu lcaqlu caqligaa diiday wuxuu caqligu diido annagana waa diidaynaa ayay odhanayaan qismiga saddexaad waxay leeyihiin waa wuxuusan caqliguna diidin uusanna ogolaanin uusan sugin kaasoo kale marka way isku khilaafeen qole waxay leeyihiin waa la radina lama aqbalayo qolena maya waxay leeyihin waa laga tawaqufaya lama radinayo waxaasi wax la mida ayay yidhaahdaan walidaalika markaa baabu sifaat soo qaadato baabu sifaatka ilaahay asmaadiisa nimankii aljahmiya la yidhaahdo maxay qabaan يعني علم الكلام كي تفلسف ككل كفق هذين ويان نصوصين حق اسكبها وحيليهم إله الله سبحانه وتعالى اسمنا الله مسوغاية مقع صفنا الله مسوغاية محايا لي هذه صفات كي أسماء الله أصدناه وحاكد لنا يتعدد الآلهة إلهي البدن إلي جيران أصدقاء النبي لي هدين إلى الله والرحمن والرحيم الملك القدوس السلام إلهي البكر لنا يقوليه تربنا يعني إلهي ما بصنه اسكو شيكتين ما كو شيكتين وصفات ربي واحدة أولية صفات ربي واحدة ليه عقل بو هلكاس ولمر هذه عقل اسكو وافقي أهل بدع نفس اسوافقي لها معتزلة وهي مادان وحي لها أما أسماء واسوغينا وأقلنا لكن صفاتك ما صفات لفتي هذه هذا سجنه يعني وحا كدلنا تعدد با كدلنا إيها marka waxay ku khilaafeen asmaadii bay ku diideen waxa kada qolooyinkan kale almaturidiya walashaacira oo inta badanba isle iyaguna asmaadoo dhan waa sugaynaa bay leeyihiin sifaadkana waa sugaynaa ila sifaadkana toddoba sifo unbaan ka sugaynaa bay leeyihin inta kale ma sugayno inta kale toddoba toddobadaa sifo keliya ayaanu isba aan sugaynaa bay yidhaaheen marka kulligood cuquushoodii baa kala tagtagsan markan caqli baa lagu midoobi maya ahlu maxay yidhaahdaan waxa waye yuhbituuna lilaahi caza wajalla ما وصف به نفسه ما وصف به نفسه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف وحي إلهي أسغان وحال وحو رب نفتيس كشيغ ويسغان على السنة وحال وحي الله نفتيس وديدنا ويديدان وحال وحي إلهي صفاء أسماء إلهي رسولك الله أسغو wax alla wixii rasuulka uu ka anfiyay allah oo sifaad ahna way ka anfiyaan weeyaan ayadoo ayna markay sugayaanna aan khalqiga u ekaysiinaynin oo tashbiih samaynaynin ayagoo aanan sifada dhanba tactiil ku samaynaynin ayagoo aan kayfiye iyo wax lamida aanan u samaynaynin ayay maarata sameeyaan weeyaan marka ahlu bidca cilmul dadka ku tagay salafkeeni ridwaanullaahi calayhim mawaaqifay kala hayaan dadka cilmulkalaamka iyo doodda iyo muranka weligaa muranka iyo jidaalka lama ogola kutubta ahlu sunnaha ay qoraan oo dhan oo caqaa'idka markaad akhrisid waxaad arki waxaa ka mida ah caqaa'idka ahlu sunnaha tarku ljidaali walmira weligaa dood iyo muran ha dhex gelin maxaa yeelay cabsida ilaahay ku dhaafini rag iska dhicin baa ku geli adiga dhan marka dambe inaad aad cadaaladda ka tagta bay ku gaarsiinaysaa walidaalika ayuu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay يعني وحو أرنيا ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل تضمروا ما هنو مركي لسيادة بدي ضبوا ما هي مجروا إلا وحي كل ما أوتوا الجدل ضاد يمرن بلسي مرد المرن ضاد لي ما دار قفوا أبو مياوية وحو بيجر عمر بن عبد العزيز أي علماء كسو قوريان hadaladiisa ka mid ahaa man jacala diinahu haradan lilkhusuumaati akara tanaqula qofka diinkiisaba ka dhigto kabdhood maarata arad kabdhoodka ka tiirtaho la shiisho meesha la dhigto maarata lagu shiishka bartoo kale qofka diinkiisa ka dhigtaan oo muran ijdaal ku jiraahi akara tanaqula guurguuri dalbadiya maanta waxaan inta ku sugeeya barri mid kaluu jooga bidcada bidcay u dhiibaysaa ilaa marka dambe ay nacuudu bilaahi bidca mukafira ay qofka gaarsiiso ayay gaarsiinaysaa wy marka salafkeennii ridwaanullaahi calayhim aad bay uga digi jireen khusuumaadka iyo doodda way iska ilaalin jireen xasanubasri ayaa nin u yimi markaasuu yidhi yaa abaa saciid nin ahlubidaca ka mida u imaanay markaasuu yidhi yaa abaa saciid tacaala xataa ukhaasimka fi diini buu yidhi kaa rasku keen aan diinka ku doodnay diinaan kaala doodayaa hikaalay buu markaas xasan basri wuxuu ku yiri amma ana faqad absartu diini fa in kunta qad adlabta diinaka faltamisu aniga wuxuu yiri diinkaygu waa ii cad yahay oo diin cad baan haystaa laakiin adigu hadduu diinkaagu dhumay orod raasu yiri diinka ka dhumay murur raadinayso orod diinka adoo ka dhumay doono ani diinkaygu waa ii cad yahay saas iskaga ilaalin jiray ma aynan ogolaan jirin inay jidaalka iyo maaragtay ay ka cilmulkalaamka iyo tafalsufka iyo waa iska ilaalin jireen alimaamu shaafici raximahullah hadallada ay culimmadu ka soo guuriyaan waxaa ka mid ah wuxuu dhihi jiray cilmulkalaamka meesha uu taagan yahay iyo mantiqa iyo balada oo la dhex gala iyo caqliga oo nusuusta laga hormariya wuxuu dhihi jiray laan yubtala alcabdu bikulli maa naha allahu canhu siwa shirk khayru lahu min alkalaami ولقد اطلعت من أصحاب الكلام على شيء ما ظننت أن مسلما يقول ذلك وحوليه in adoonka ilaahay uu ku ibtileeyo ku imtixaano wax alla wuxuu ilaahay xarimoo dhan oo shirki ka soo haray inuu la yimaado sinadii iyo qatligii iyo maaragtay qishkii iyo ribadii inuu la yimaado wixii kaasaa addoonka u khayr badan inuu cilmulkalaam u dhex galo cilmulkalaamka waxaanoo dhan waa ka daranya waa ka khatar badan yahi markaasuu wuxuu yidhi ahlukalaamka waxaan ku arkay buu yidhi dadka cilmulkalaamka dhex galo oo ah, yani ahlukalaamka layidhahdo bidaca ah shay aanan u malaynayn qof muslim inuu odhanayo ayaan aan ku arkay buu la yimaadeen waxaa la mida ah, waa adogta masailka khalqi alqur'aan xaggeeday ka timi bidcaa keentay dad ahlu bidaca keenay ilaa muslimiinta ahlu sunnaha lagu baabi'iyo waad ogtihiin waa taqaanaa waxaa kaloo imaam shaafici laga wariyaa oo imaam albayhaqi manaaqib shaafici oo ku guurinayo wuxuu leeyahay markuu ahlu ahlu kalaamka dadka la yiraahdo xukumka uu siinayo wuxuu dhihi jiray xukmii fi ahli alkalaami an yudrabu biljaridi ويحمل على الإبل ويطاف بهم ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام aniga xukunka hadii la dhihi lahaa buu yiri xukmi ahlu kalaamka dadkan cilmu kalaamka iyo ahlu bid'a xukmi hadii la dhihi lahaa xukunkoodu waxa way an yudrabu bil jarid usha geetimirka laga goosto in lagu garaaco ayaan amri lahaa bu wayuxmalu cala alibli markaana geela la saaro oo wayutaafa bihim markii geel inta la saaro in lagu soo wareejiyo fi alcashaa'iri waalqabaa'il qabiilo kasta isagoo la garaacay oo la garaacayo oo rati saaran in qabaa'il walbaba loo geeyo la yidhaahdo oo dadkana loo dhawaaqo la yidhaahdo haada jazaau man taraka alkitaaba wasunna qofka sunada iyo kitaabka iyo sunada ka tegey jasixiisu waa kan in la yidhaahdo ama wa aqbala cala alkalaami cilmukalaamkan aaday jasihiisu waa kaas in la yidhaahdo ayuu maaragtay ayaan ku dardaarmi lahaa buu leeyay sidaasa xukumkaygu noqon lahaa buu leeyay marka shayga cilmulkalaamka la yidhaahdo waa falsafada iyo waxa la midka ah sheekhulislaam ibnu taymiya raxmatullaahi calayhi masaladaas aad iyo aad ayay uga dagaalamaa kitaab wuxuu leeyahay dab tacaarud al-aql la naql oo madbuuca aad u qiimo badan yaani markay yidhaahdaan aqliga iyo masuulka isdiidayso beer inay tahay oo cadaynayo ee cilm aqligoodii dabadgedisnaa inuu yahay nusuusta uu fahmi waayey laakiin inay nusuusta iyo isleeyihiin ayuu isbaatinayaan marka masaladaas aad iyo aad ayuu sheekhu uga waramay mas'aladaas marka anaguna sheekheennaan oo risaalada qoray uu looga digaya in ay iska ilaalino cilmu kalaam kaas قال الذهبي رحمه الله الإمام الذهبي أي وحو يري اللهم حريسته وحو لي إمام الذهبي كتاب كسير علام النظلة أي كسو قورنيا وصح عن الدار القطنية الإمام الدار القطني باوحى كصحيح نقضي وحكي سكسبنا هذا صحيحا أنه قال إنه يري ما شيء أبغض إلي من علم الكلام ما شيء شيء مجره شيء أبغض لما عيب بدنيه إلي أنا الإين عيب بدنيه من, من علم الكلام دار خذني بهذا كأورن علم الكلام كوحل إيغن عيب بدنيه مجربه إلى آذر نعبها مركز قلت يا أورني والإمام الذهبي وحن لا يحب الذهبي بعدها لم يدخل الرجل ننكي ودار قذني أها الرجل ما أورنجل أبدا ولي في علم الكلام ولا الجدال علم الكلام هي الضاد ولي مؤون القليل ولا خاض في ذلك ولي موسى بعد بالني علم الكلام بل هو من عبابة سيدا أسأل النقري سيدا حتى بالنو الشيقي cilmulkalaamka aad buu u necbaa marka hadduu weligiis ma gelin buu yidhi bal iska dhaaf inuu galee daara qutni kaana salafiya salafi buu ahaa mid salaf loo nisbeeye buu ahaa yaa odhanaya hadalkaas waa alimaamu dahabi وقرن سابع الحجري قرن سابع الهجري أيو نولا وقت قاس أيو ليه دار قطن سلفي بو هذا ليه كان ينتصب إلى سلف الصالح dadka alxadiidka ah ayuu ka mid ahaa marka in qofka la dhihi karo fulan waa salafi waxa waaye dadkeenna ahlucilmiga ahaayee hore ayaa kaga hadlayo laakiin salafiyadu waa inay salafiya saxa noqotaa uusan cilmulkalaamka iyo sifaatka oo la awilo iyo wax alla wixii nusuusta ee nabilaahi maxamed ka sugnaaday inuusan qofku khilaafin ayaa la rabaa weyaan wa haaulaai dadkan aan hadda ka soo sheekaynay wuxuu leeyahay shiikhu hum ayagu ahlu sunnati waljamaaca dadkaas aan hadda ka soo hadlaynay ee ariiqii salafu saalix ku sugan hum ayaga ahlu sunnati sunnada dadkeeda waa ayaga waljamaacati jamaacada ahalkeeduna waa ayaga sunnada waxaa la yidhaahdaa waa ariiqatu rasuuli sal allahu calayh ali wasalam nebiga waddadiisoo la raaco weya jamaacadana waa jamaacat lmuslimiin saxaabadii iyo taabiciinta atbaacu taabiciin dariiqadoodii oo la laazimaa loo jeeda marka ahlusunna waljamaaca sheegasho maaha xisbi goonin inuu la baxa sax maaha sidaad suufiyada soomaalida ahlusunna waljamacana ay leeyihiin sax maaha ahlusunna waljamaaca waxaa la yidhaahdaa qof kasta oo sunnada nebiga ku socda calayhi salaatu wasalaam jamaacada muslimiintana ilaaliyo ayaa la yidhaahdaa weeyaan ahlusunna waljamaacana waa laga sida ahlu sunnaha waxa looga baxo waa laba shay laba shay baa looga baxa riddo waa looga baxa qofku inuu gaal gaal noqdo markuu gaaloobo laysa min ahli sunna kaafir ahli sunna ma bid'ana waa looga baxa bid'a hadaa la timaadna sunnadii waad ka baxday iyo jamaacadeedu waad khilaaftay weeye marka ahli sunna wal qof bid'a ku dhex jiro oo ilaahay keyrkii baryayo oo qubuur dawaafayo oo sharad ka galaayo oo asagaba markiisii horeba qabri baa layga jabshay darteed qori u qaatay ah, wuxuu leeyahay ahlu sunna waljamaacana waa iftiraagu wax ka jira nolosha nasal allah salaama walcaafiya ahlu sunna waljamaaca waa dadkaas oo sunnada nebiga dadka ku toosan jamaacatu lmuslimiina laazima baa la yidhaahdaa kuwaas aan ka soo sheekay waa ahlu sunna wal jamaa al muttabi'un kuwi raacay way afar rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka alayhi salatu wassalaam raadkiisi kuwa raacay way wahum ayagu kama qaala sheekhu islaam ibnu taymiyah waxa weeye dadka ahlu sunnaha waa sidii uu yiri sheekhu islaam ibnu taymiyah yani shaykhun fil islaam sheekh oo sheekhu islaam markii la leeyahay waa sheekh muslimiinta dhaxdeeda sheekh ku noqday sheekhu sheekh wey وحد علم الشيخ كؤاوي رحمه الله تعالى إلهي أولنا حديثة وحيري وأهل السنة تذكى أهل السنة نقاوة يعني وحويان وذب لصوح ليوي ذب حل أهوي نقاوة المسلمين يعني ذب المختارين كوالا دورتين ويا كوالا دورتين مسلمين تا يعني حلكو دي ويدك أهل السنة wahum ayagu khayru nnaasi dadka kuwa u wanaaga badan wey linaasi dadkay ugu wanaag badan yihiin dadka ahlu sunnaha ah wa khayru nnaasi linnaas yacni dadka bay khayr u yihiin ayaga khayru nnaas oo marka hore sunnadii nebiga ayay raaceen iyo aafaarta rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadkana khayr bay u yihiinoo waxay u sheegaan wax alla wixii adduun iyo aakhiradooda dhibayana way ka reebaan marka waa khayru nnaasi linnaas dadka dadka ayagana waa khayr badan yihiin dadkuna waa ay u khayr badan yihiin wey falzam sabiila marka niyahu ardayga ihi falzam laazim as-sabila ahli sunnati wal jamaa sabila salaf as-salih salaf raac weeyaan ولا تتبعوا هالراعين أيضا سوقات بسورة الأنعام كجرتم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وأه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه واتباعنا الأمر ودلي بيتوسنا دواتنا الراعب إلهي ولا تتبعوا السبل ودوينكي كلنا هالراعنا وحي طريقة كسوها ودوين بدن ويا oo markaa fatafaraqa bikum idinka ay idinla kala tagto oo ariiqa xaqa idinka leexiso bikum idinka can sabiilihi waddadii ilaahay toosnayd ay idinka leexiso marka haydaan waxaa laga qaadanaya waddada ilaahay inay hal tahay wa ana hada siraatii mustaqiima hal wadda ayaa ilaahay gaarsiisa cuddihiisa oo ambiyadu jeexday saxaabaduna mareen allahna uu amray subxaanahu wa tacaala iyo dadkii ahlu sunnaha ay qaadeen weeyaan laba laba xaq ma jirto waliga hadaa aragto laba qof oo iska soo horjeeda mutanaaqid ah labaduba anaa xaq la ilayhiin labadooda xaq ma wada mid un baa xaq ka kalama baadil ku sugan ama mid xaq in badan kaga sugan midna baadil ku badan kaga sugan yahay waa kala laba xaq ma jirto al xaq la yataadda xaqu waa mid wey يعني ما عرفت كنا حق كتاغيه كنا حق كتاغيه لبدوا ولا حق وي ما جرى حل طريقه كليها جرو وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وحي ودد الهي كسو حرينا والسبل سبل الهي كده ودوين وودد بدن oo lagu baaba'ay ولذلك حديث ابن مسعود ايدا markuu maartay nabigu ka yaani ayadan markuu sharxayo wuxuu leeyahay عبد الله بن مسعود بحوله خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما نبي مركو ايدان اخريه وجد حريق دير بو وحو كدغي دلكو كو حريقي وخط عن يمينه وشماله خطوطا من عيدنا جدد ير اي حريقتما ايو كبخي حريق دير مركو قري وحريقتما كلا من عيده كبخاش مكاسو هذا سبيل الله مستقيما وضد الله وكان جكان دير وهذه السبل wadooyinka yaryarka ka weecan iyo waa wadooyinkii la yiri walaa tatabicu subula waa wadooyinkii weyn ala kulli sabiilin minha shaytaan yad'u ilay wada kasta kulligeed oo wadooyinka aan yaryarka ku suganna shaydaan baa taagan oo la kaalay wadada xaqa ka soo leexdo ama midig ama bidix inuu u leexiyo rabo marka in wadada lagu sugnaado ayaana la ka rabaa oo ariiqaas jaadada ahee salafkeena ay mareen inaynu marno taasay badbaadinayna ku jirtaa weyaan hada wbilahi towfiiq sal allah wasalam cala nabiyina muxamedi waali sal yaculluuna minhu wayanhaluun labadaba waxaan ku fasiray rakaad iyo durduur baa labadaba ku fasiray laakiin sax maa rakaad iyo durduur waa isla xabo isku mid weeye laakiin waxaa la yidhaahdaa nahalka ashurbu alawala la yidhahdaa kamiina la yidhaahdaa saas baa kamiin markuu ooman yaha la yidhaahda xoolahay ooman yihiin waraabku doonaya nahalka yani waxaa la yidhaahdaa waa markuu oonka hayo oo kamiinta uu yahay oo waraabka hore uu doonayo weya calalkana waxaa la yidhaahdaa waa rakaadda marlabaad uu ku noqonayo weya ama ama durduurta labada leeyahay marka labadaas ay kugu fasiray laakiin eh, nahalka waxa la yiraahdaa waa eh, kamiinta la yiraahdaa weeye marka yaculu yaculuna way rakaadanayaan oo way ku noqonayaan ku laablaabanayaan minhu cilmihi wayanhaluna yani eh, way kamiin ahaan ugu socdaan hadday maaragtay biyihi doonayaan weeyaan saasaan u jeedaa wallahu aclam